alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin sala allah wslama wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii lix iyo tobnaad oo ka mid a ah risaaladii itxaafu saadati biqasasi saxaaba waxaa inoo soo dembeeyey qisadii qisatulifki oo caa-isho oo xaaskii nebiga lagu been abuurtay oo niman munaafiqiinu ay ku been abuurteen inaynu qisadaa dhammaynay tarjumadeeda iyo fasiriddeeda waxaa inoo dhimanaa maxaa darsi ah ama cashar oon ka faa'iidaysanaynaa qisada iyo dhacdadaas xoog xanuunka badan waxay culimmadu ka yidhaahdeen ayaynu wax ka ishaaraynaa insha allahu tacaala xadiidkaas ina tusinaya waxaa ka mid ah saan xadiidka dhexdiisaba kusoo sheegnay waxa qurcada loo yaqaanaa ama qorituurka inay mashruuc tahoy bannaan tahay oo xataa ninku markuu dumarkiisa la rabo inuu qeyb ka mida la safro oo u qori tuuranayo inay bannaan tahay ninku markuu safrayo xaasaskiisa qeybo ka mid mida ah inuu kaxaysto laakiin qorituur uu ku kaxaysta hadday badan yihiin haddaysan badnayn oo hal xaba yihiinna markaa dee uma baahna ay hal xaba tahayna uma baahna qorituur wuxuu xadiidku ina tusinayaa oon ka faa'iidaysanaynaa qofku wixii fadli iyo wanaagoo uu leeyahay maslaxa iyo dan keentay hadday jirto inuu ka sheekayn karo oo dadka u sheegi karo caaisha waxay sheegtay ilaahay inuu bari yeelay qur-aanna uu ka soo degay arrinkeeda fadli iyo wanaag bay u ahayd dad baa nebigu wax ka weydiiya waxaan khayr ahayn kuma ogin bay yidhaahdeen nebi muxamed baa hadlay waxaan khayr ahayn kuma ogi buu yidhi waxaasoo akhbaar ah caaisha ayadaa warramaysa oo sheegaysa wixii marka qofka fadligiisa iyo wanaaggiisa ah maslaxa iyo dan keentay hadday jirto uu sheegi karaa walow intaa uu iska hadlaya asagu dadka qayb ka mid a ah, intay soo dhex galaan qisadiisaas ceeb ha ku noqoto dadkaas ama ammaan ha ku noqoto intay sheekaynaysay caa-isho sheekadeeda waxaa soo dhex galay dad ammaanan oo ay ammaanaysay oo ay ka mid ahayd zaynab oo ayada lala qabay oo uu ka mid ahaa usaamatu bnu saydin sheekadii waxaa soo dhex galay dadkii ku been abuurtoo munaafiqiinta ahaa warkoodii dad ku kadsoomay oo beentii faafiyey oo uu ka mid ahaa mistax oo ay ka mid ahayd xamna binti jaxshi xasaan ibnu haabit waxaa ka mid ahaa daday tiri qabyaalad baa qaaday oo sacd ibnu cubaada uu ka mid ahaa qisadii ay wadday marka dimnan u soo galeen qayb ka mid a ah ammaantoodaa ku qoran qayb ka midana waxaad moodaa dembigoodaa ku qoran oo meeshaas ayadaa ka muuqatay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey oon ka qaadanaynaa inay bannaan tahay qofta dumarka ahi mar haddaysan musqulo iyo meel guriga ku dhow jirin inay keligeed kor tegi karto oo xaajooyinkooda kor u aadi karto iyo bannaanka walow keligeedba ha noqoto siday caaisha ahaydba waa haddii aamin laga yahay balaayo iyo fitan dhexdaas uga baxa aamin haddii laga yahay wuxuu inoo faa'iideynayaa xadiidku xoolaha in la ilaaliyo ilaalintoodana lagu dadaalo walow xoolahaasu wax yarba ha noqdeen caaisho kuul yarbaa ka luntay way raadiso way baadi goobtay waxa hantiyo ilaahay uu ku siiyo walow ha yaraadeene dayacana ka ilaali daryeelkoodana ku dadaal wuxuu dhanka kale xadiidku inoo faa'iideyn dadaalka xoolaha lagu dadaalaayay haddii mararka qaarkood laga yaabo qofku waqti dheer oo zaa'ida ah inuu ku bixiyo waxaan ciribtooda la mahadin mararka qaarkood inay ka timaaddo iyo shu'mi iyo dhibaato oo caaisha say kuushu ugu dadaalaysay waxaanoo dhibihi waxay ka dhasheen ilaahay qadarkiisa saabiqana waa jiree dadaalkii ay kuushaa ku dadaalaysay oo raadinaysay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa qofka muslimka ah oo ciidanka muslimiinta hogaaminaya hadday degayaan iyo haddii ay raranayaanba inuu mar walba ogeysiiyo xaaladooda la socdo war aynu guurnayo aynu nagaano aynu degaan deganaana intaba waxaan kaloo soo marnay qofta dumarka ahi jirkeeda inay asturtaay xadiidku inuuna ina tusinayo laga qaadanayo waxaynu soo qaadanay qofka musiiba markay timaado waxaa ku aadan inay tahay istirjaac inna lilaahi wa inna ilayhi raajicuun wuxuu xadiidkuina tusinayaa qofka dhibaataysan garab iyo hiil in loo noqdo la caawiyo sida safwaan ibnulmucadal uu garab ugu noqday oo gaadiidkiisa ugu qaado ugu kaxeeyey caaisho wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa qofka muslimka ahi mar walba inay muhim tahay axaadiista rasuulka iyo diinteennuna ina baraysaa inuu ilaaliyo adabta iyo anshaxa xataa dadka ay is haystaan oo iska soo horjeedaan caaisha waxay tihi waxaa laysla kaaya qabay zaynab bintu jaxshi dumarkii kaloo laila qabayna waan ka soo dheeraado waan ka soo dhexbaxaye qofta far dheeraatay ugu noqotay oo aan sinayn zaynab bintu jaxshi bay ahayd annagoo xifaaltankaasi naga dhexeeya zaynab markii la waraystay aadaabta iyo anshaxay ilaalisay oo waxaan khayr ahayn kuma ogi bay tiri wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oan ka qaadanaynaa qofka ahi oo wanaagsan dhaqankiisa inay ka mid tahay inuu u saciyo ka shaqeeyo walaalahood qalbiga walaalihiis qalbigooda suu u ilaalin lahaa sida nebi moxamed uu ugu saciyey sala allahu calayhi waalihi wasalama wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa qofta dumarkaaga ahoo xaaskaaga ahad qabtid in loo dhimriyo si wanaagsan loogu taro loogu turo si wanaagsanna loola mucaasharoodo wixii gaboodfalahoo xaggeeda ka yimaadana laga ilaabo nebiyulaahi moxamed xaaskiisa magaaladii waxa dhex martay way sinaysatay way sinaysato dad warxumatashilaa faafiyey haddana waxay leedahay nebi moxamed sala allahu caleyhi wasalama wax dhiba imuusan geysan laakiin ludfihii waro aan dareemi jiray ayaanan xoogaa ka waayay tiri laakiin wax dhiboo loo geystay iyo dil iyo cayrin iyo midna maysan jirin xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa qofka walaalkaayoo ah muslimkaa ah, haddaad aragtay meel wax lagaga sheegayo in la difaaco oo caa-isha markay aragtay umu wiilkeedii leh taciisa mistaxun ha hoogo waxay ku tiri waxun baad ku hadashoo baas iyo bala leh ma ninka reer bederkaad wax ka sheegaysaayo ahlu khayrka ah dhaqankaas waa inoo soo noqon doonaa mar kalean arki doonaa mucaadi ibnu jabal oo nin wax ka sheegaya kacab ibnu maalik ku haya biisa maa qulta dhaqanay saxaabadu lahaayeen buu ahaa nebigeennuna sala allahu calayhi wasalam uu lahaa qofka walaalkaaya meesha wax lagaga sheegaya inaad tirahda ka joog wuxuuna nebiguunu sheegay sala alla calayh wasalama qofka sidaa sameeyo walaalkii cirdigiisa difaaca ilaahay baa wejigiisa cadaabka iyo jahanabo ka difaacaya marka aday badanay kugu jirtaaba isaguna xuquuquu kugu leeyahay weeyaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey qofka xanuunsan xaalkiisa dadka in la weydiiyo nebigu sala allahu calayhi wasalam caaisha waa xanuunsanayd macnawiyanna waa u xanuunsatay oo waxaysan geysan baa laga sheegay xisiya nacaadi bay u xanuunsanayd nebigu sala allahu caleyh wasalam xaalkeeda ka warrama ayuu ku hayey wuxuu xadiidku inoo faa'iideynaya ayaan ka qaadanayna arrin xun haddii la faafiyo maslaxa hadday keenta arrinka in la xaqiijiyo la soo afjaro taxqiiqinta arrinkaas iyo e, waxa weeye dabagelkiisa in la samayn karo sida nebiguba baaritaan hawsha ugu sameeyey oo zaynab wax uga weydiiyey oo bariiro wax uga weydiiyey oo cali iyo usaamo ugala tashaday arrinkaasi marka wuxuu ku dareensiinayaa xumaatada qofkaa laga faafiyey maslaxo keentay hadday jirto in la xaqiijiyo dabagal lagu sameeya inay bannaan tahay wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oon ka qaadanaynaa ummu mistax abubakar iyo usaame caliyu bnu abi aalib iyo zaynab binti jaxshi saxaabadii meeshaa lagu sheegay fadliga ay lahaayeen ayagana xadiidku waa inoo faa'iideynayaa waan ka qaadanaynaa qofku wax cajabiya hadduu la yimaado maxaa ku aadan subxaana allahi waa soo qaadanay waxa uu kaloo xadiidku inoo faa'iidaynayaa ninkuu arrimaha reerkiisa iyo xaaskiisa wixii quseeya dadka la taliyaashiisa khaaska ah duruuf soo wajahday ninka hadday jirta inuu kala tashan karo sida nebi moxamed ba ugala tashaday qusaamatu bnu zayd iyo caliyu bnu abi aalib oo da'yar reerkiisii qadiyad qusaysa suu ugala tashaday way bannaan tahay qofka aad ku kalsoon tahay oo saaxiibkaaga ah weliba daacadda kuwa aad isleedahay jaraha ku weydaarin maaya dantaada iyo maslaxadaadu ka shaqaynaya wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyo on ka qaadanaynaa dadka ahlu baatilka ah oo xumaatada ka shaqeeya dadka noocaasa in loo tacasubo lala jaan qaado ayaga la difaaca waxay keeni kartaa magacii wanaagsanaa oo xambaarsanayd inaad mararka qaarkood ku weydid iyo sumcaddaada saxaabigii yidhi nebi moxamedow ninkaa aad ka calaacalaysida annagu hadduu naga tirsan yahan annagaa dilayna walaalaha iyaga kale haduu ka tirsan yahayna amarkaaga un baan ku shaqaynaynaa ninkii yidhi addifaacdid kumu ahaa sacd ibnu cubaada soo ma ahayn caaisha waxay tihi wa kaana qabla daalika rajulan saalixan maalinkaa wixii ku horreeyey nin fiican buu ahaa bay tihi fiicnaantii marka maxaa ka siibay nin xun oo cambaaraysan oo aafaysan oo gogoshii iyo qoyskii nabi maxamed ceeb iyo dhimbil la daba taagan ninka asaga u difaaciisu u istaaga marka haddii la arko meel xilli adoo taagan oo ahlu baatili difaacaya sumcadaada iyo magaca wanaagsanood bulshada ku dhex leedahay waad ku waayeysaa wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa in loo dulqaato dhibaatooyinka kaasoo gaaraya dadka khusuumtaada ah caaqibadeedu inay wanaagsan tahay waa la dhibay nebi moxamed sal alla alih wasalam asaguna waa sabray caaisho waa la dhibay way sabartay aabbaheed iyo hooyadeed baa la dhibo ahlufadli iyo ahlukaram ahaa way sabreen caaqibadooda iyo ciribtooduna way wanaagsanaatay wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa oo aan ka qaadanayna qofkii dhiba nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam ama hadal ha ku dhibo ama ficil uu sameeye ha ku dhibo qofkaas xukumkiisu inuu yahay dil sida saxaabigaanbuu uu yidhi nebi moxamedow ninkaa aad ka calaacalayso ka cudur daaratay annagaa dilaynebiyo kaa qabanayna soo maynaan soo marin marka nebi moxamed in la dhibo qowlan wa ficlan xukumkeedu dil buu noqonayaa wuxuu xadiidkuina tusinayaa dembi kastoo kaa dhaca inaad shaydaanku ku fogayn eh aada ogaatid mar walba inaad toobad leedahay sida awgeed buu nebigu ku yidhi sala allahu calayh wasalam caaisho caaishahay hadduu dembigan kaa dhacay ilaahay u toobadkeen addoonku hadduu ilaahay u toobad keeno ilaahay toobaddiisa waa aqbala soo ma xusataan marka ilaahay waa tawaab toobadda waa aqbala aad buu weliba u aqbala waana jecel yaha addoommadiisu inay u soo noqdaan weligaa shaydaanku yuusan kugu qancin toobad ma lihido intaasoo dembi baad gashay uusan kugu qancin wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa ilaahay waxa uu ku siiyey oo barwaaqo kuu soo korortay ah ama dhibaato iyo mashaakil ku haystay oo kaa faydmo allah kaa dulqaaday ka sheekayntooda adoon ku faantamaynin wa amaa binicmati rabbika faxadid barwaaqooyinka allah uu kuu galay ka sheeke ayay soo gelayaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa nawaasil iyo dhacdooyin markay kugu dhacaan ilaahay wuxuu uu ku baray oo qur-aanka iyo sunnada ah inaad istishaadid oo deliishatid sida caa-ishaba ay tidhi waxaan saaka tusaale uga dhiga qadiyaddan garan maayo ilaa yacquub aabbihiis maahana uu yidhi sabrun jamiilun soo garan maysaan waa inagii soo marray marka qofku dhibaatada ku dhacday hadduu ogyahay cid loo wadaagtaa inay jirto mashaakilkay wax ka fududaynaysaa alqisatu athaaminatu wathalaathuun qisada soddon iyo siddeedaad fadlu muxamed ibnu maslamata saxaabiga moxamed ibnu maslamo loo yaqaano fadligiisa weeye radiallaahu canhu iyo wa qatluhu dilidiisa kacbabna al ashraf ninka kacabna ashraf loo yaqaano uu dilay ninkan la dilay oo kacabna ashraf ah wuxuu ahaa dhalasho ahaan nin carbeed buu ahaa sida ibnu isxaaq uu sheegay iyo kayrkiiba aabbihii asaga dhalay oo ashraf ahaa oo reer maka iyo dhankaa deganaa waa waqtigii jaahiliga baa wuxuu dilay nin si xaqdarraa ku dilay markuu dhiigga qaatay xaq darro ah ayuu isaga cararay maka iyo meeshuu deganayo madiinu u cararay waa nebi moxamed ka hor sal alla alih wasalam madiine markuu yimid buu qolyihii yahuudeed ee madiine wax ka deganayo reer bani nadiir qolyahaasuu u yimid xaliif iyo wuxuu la noqday gaashaan buursi isbahays gabar loo yaqaano cuqayla binta abilxuqayq ayay u guuriyeen oo yahuudad ah gabadhii baa kacabkaan dhashay marka kacabnu ashraf waa nin xagga diin ahaanta yahuudi ah dhalasho ahaan hadii la yidhaahdana nin carbeed ah ma la fahma haddaad marka maqashay kacabnu ashraf alyahuudi waa diin ahaan amaa nasabkiisu waa carab ninkaasoo nebi moxamed dhibay sala allahu calayhi wasalama baa moxamed ibnu masalame dili doonaa saan arki doono can jaabir ibni cabdilaahi waxaa laga wariyay radia allaahu canhuma yaquulu jaabir wuxuu leeyahaa qaala rasuulullaahi rasuulkii alla wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama man ruuxeebaa likacabni ashraf ninka kacabni ashraf loo yaqaano yaa u banbaxayo ninkaa iga qabanaya tanoo kale xadiidkan kii ka horreeyey baan soo marray nebigoo yidhi yaa iga qabanaya nin dhibkiisu uu gaadhay gurigayga iyo ehelkiisaba soo ma xasuutaan meeshii xogaa qabiilku isugu dhaceen weeye ansaareed kana nebigu waa ka eed sheegto wuxuu yidhi waryaa iga qabanaya ninkaas muxuu geystay nebi muxamedow fa innahu ninkaasi qad aadaa wuu dhibay allaaha alle iyo wa rasuulahu rasuulkiisa ilaahi iyo rasuulkiisaba wuu dhibay alimaamu lxaakim baa wuxuu wariyey kitaabkiisa alikliil inuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalama ninkaasi qad aadaa bishicrihi wa qawiya almushrikiin gabyaabuu ahaa aftahan laashin ah gabaygaasuu marka wuxuu ku weerari jiray nebi moxamed sal allau alih wasalam wuxuu kaloo samayn jiray ragga baatilka wadoo gaalada ah oo nebi moxamed cadowga ku ah ayuu caawin jiroo garab u noqon jiray afya adinba marka nin ku dagaalamay ayuu ahaa ilaahay rasuulkiisu dhiba ninka ayaa qabta fa qaama waxaa istaagay muxamed ibnu maslamata fa qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii allow atuxibbu ma jeceshahay an aqtulahu ninkaa inaan soo dila ma jeceshaha qaala nebigu wuxuu yidhi nacam sala allah alayhi wasalam waan jeclahayoo ilaahiyo rasuulkiisuu dhibayo waa gaal dhiiggiisuna waa bannaan yahay ninka ummadda uga raaxaynaya waan jecla hawshaa qaala muxamed ibnu maslama wuxuu yidhi fa'dan ii fasax lii aniga an aquula inaan idhaahda shay-an shay ninkaa anaa kaa soo dilahaye jidkii aan u mari lahaa wixii aan rabo inaan sameeyo ii fasax haddaan doono been aan sheego marka fasax ma aho waxaan rabaa ma sheegi karaa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qul wax allaale waxaa ratidhdheh laakiin ninkaa meel soo saarbi marka wuxuu rabaa ninkiina inuu inta raalligeliyo u muujiya dabacsanaan uu sidaa kusoo dilo nebi moxamedna inuu difaacuu rabaa waynu soo marra asagoo kaleeto cabdullaahi bnu unays aljuhani sooma xasuusataan ayib fa ataa waxaa uu yimid hu ninkii kacab bnu ashraf ah muxamed ibnu maslamata ayaa u yimid fa qaala wuxuu yidhi muxamed inna haadaa ninkan yuu ishaarayaa nebi moxamed sal ly slam kacab buu u sheekaynayaa nebiguuna uga warbixinaya wuxuu yidhi ninkaani inna haadaa kan arrajula ee ninka ah qad sa'alanaa wuxuuna weydiistay sadaqatan sadaqo wa innahu ninkaasi asaguna qad cannaana wuuna daaliyey daal iyo rafaad noo keena wa innii anuguna qad ataytuka waan kuu yimid astaslifuka xaalaan dayn kaa codsanayo selaf waa horumarin inaad xoole ii hormariso timir iyo waxisiisid qaala kacab bnu ashraf wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay waa majabiyo jaaba loo talay awal buu nebiga nibcaayo caayi jire hadda markuu arkay dadkii nebiga raacoo rumeeyo wax sheeganaya buu asna intaa sii darsado wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye latamalunnahu waad ku daali doontaan bi weli la isma gaarin fari kama qodna waa horaa ninkaas idinka dib oon idiin sheegay marka idinkaa dan ugu daali doonay bigaalki alxaafid ibnu xajar wuxuu leeyahay meeshaan laba qodob buu saxaabigu nebiga ka sheega qodobka koowaad waxaa weeye sadaqo ayuuna weydiistaybu qodobka labaadna wuxaa weeye waana dhibay oo waana daaliyeybu labada eray daahirkooda marka la fiiriyo waa aflagaado dhan kale marka laga fiiriyana macno qurux badan bay yeelanayaan waana waxa loo yaqaana sarbeebta eray laba macno leh macnaha durbadadku ay fahmi karaan inaadan ula jeedin ee macno fog aad ula jeedid laakiin dadku ay u qaadanayaan macno soo dhow luqada carabiga aad bay ugu badanta ayib wuxuu sameeyey sadaquuna weydiistaybi waa sax nebigu sadaqada keenuu ohan jiray dadka baahan buu u celin jiray inta waxhaystana waa ka qaadi jiray maceeba ninka maanta inta ku yimaado ku yihahdo war hebeloo in adeerkaayo caawi oo sakada sii oo sadaqada sii war hebeloo wax bixi sadaquuna weydiise maaha sadaqa nebigu intuu qaatay u aruursanayo laakiin kacbnu ashraf wuxuu u qabaa sadaquuna weydiistadan xooluhu naga aruursadaa qodobka labaad wuuna daaliyo wuuna dhibay takaaliifta ina saaranoo dhan baa dhib ah maqhribkaa tukatay wax yar kabacdiba ceshii taagan yahy subxi waa kana qabowga soonkii bisha rabadaan takaaliifto dhan baa mashaqa ah ayadaa dhib ah laakiin waa dhibaato raalli ahaanshaha ilaahay lagu helaye dhibaato cadho ilahay ad ku kasbanaysid ma aha gaalkaana wuxuu u qaato wuuna dhibay calaacal ay ka calaacalayaana kohsadeen isaguna wuxuu leeyahay waan dhib dhib baana haysto takaaliiftu dee waa dhib iyo mashaqo laakiin riddo ilahay baa ka dambeeyo ilahay baan ku raalligelinaynaa marka waa eray laba weji habda dhankii loo isticmaalo u dhigmayo weeye gaalku laakiin wuxuu u qaatay siduu rabay hawshu inay tahay wuxuu yidhi waad ku daali doontaan qaala wuxuu yidhi innaa annagu maxamed bnu maslama hadlaya qad ittabacnaa waan raacnay hu ninka falaa nuxibbu ma jeclin an nadaca inaan isaga tagno hu asaga xataa nandura ilaa aan eegno ilaa ayi shayin in maxaybuu yasiiru noqon doonaa sha-anuhu arrinkiisu hadda ninkii kollay raacnay meel aan ka harnana ma joogno howlla haddaad qabanayso waa laga niib keenaa waannu indhaindhaynaynaa ilaa arrinkiisu meesha uu ku dambeeyay aan soo ogaanno hadda meelaan ka soo noqonno ma joogne bal horta xoogaagan dayntaa haddana si waqad aradnaa waxaan doonnay an tuslifanaa inaad noo hormarisid wisqan hal kiintaal ow wisqayni laba kiintaaloo raashin ah waxadaanaa waxaa noo waramay camr camrun camar ayaa noo warramay ghayra maratin hal mar waxaan ahayn falam yadkur muusan sheegin wisqan hal kiintaal ow wisqayna ama laba kiintaal ow faqultu qultu waxaan ku idhi lahu asaga camar weeye fiihi xadiidka ama waxaa ku sugnaa wisqan oo wisqayn cidda shakisanoo leh xadaanaa camrun baa noo warramay waa caliyulmadiiniyo shaykhu lbukhaari ah ninkaasaa meesha soo galay marka faqaala wuxuu yidhi araa waxaan u malaynayaa fiihi xadiidkaa dhexdiisa wisqan inuu lafdigu ahaa oo wisqayni labadaa eray mid inuu ahaa baan u malaynayaa faqaala wuxuu yidhi nacam haa gaalkiibaa hadda soo noqday hadalkiisii weeye faqaala gaalkii wuxuu yidhi nacam haa irhanuunii rahan ii dhiga waan idin siinayaa laakiin xoolaaan idinka sii haya keena rahanta waxaa loo yaqaanaa markaad tidhaahday shaygaanaan kaa gadanayaa lacagna ma haysto baa waxaan ku odhanayaa tusaale ahaan shayga qaado laakiin keen waxaan kaasii hayo moobeel tusaale ahaan lacagoo kaleeto haddii shaygii aad ii soo celisay lacagtiisii anna kaagii baan ku siinayaa haddii shaygii aad soo celin weydid wixii rahan ahaanta lagaaga hayaa la iibin wixii anigu xaq u lahaa baan goosanhayaa waxa kaleetana adaa iska leh haddii shaygii markii la iibiyo waxa iga maqan ay ka tira bataan waxaan kaa hayeyna dee kana waan qaadanaya waxaygii kalena waan kaa raadsanaya waa la fahma soo ma soomaaliga maxaa lagu yihahdaa tobal carami ah rahanta waa loo yaqaana ayib marka sidaasuu sameeyey wuxuu yidhi rahankeena qaaluu waxay yidhaahdeen ayu shayin shay aya shayin shaygee baa turiidu doonaysa waxa aad rabtay inaan rahan kugu dhibna waa maxay qaala wuxuu yidhi irhanuunii waxaad ii dhiibtaan nisaa'aku bal falaad falaadxumadiisa fiiri nin dhan wuxuu leeyahy wax ka daynsanaya dumarkaaga iyo gabdhahaaga kuwa la qabayo kuwa kaleba ii keena waa sii haysanayaae eh? rahan baan u usii haysanayaa timirtaanna qaataya badarka qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa sidee baan narhanuka rahankaaga dhignaa nisaa'ana dumarkanaga walxaal anta adu anta adugu ajmalu lcarabi carab ninka ugu quruxsan aad tahay waxaa culimmada qaar leeyihiin markay leeyihiin ajmalu carab baa waa muslimiin gabdhahay qabaanna waa saxaabiyaad marka ragba adaa ugu qurux badana dumarka iyaga see kuga aaminaa waa jees jees xaqiiqatanna nin qurux badan buu ahayo laf weyn oo aad u madax weyn oo calool weyn oo nin aad u qurux badan bu ah laf weyn oo qoor ah. wa anta aduguna ajmalu lcarab qaala wuxuu yidhi farhanuunii waxaad rahan iga dhintaa dhigtaan abnaa'akum dumarkiina haysto caruurta ii keenayb ayagaan ka dhiganayaa rahan ayaga ayaan rahan ka dhiganaya qaaluu waxay yidhaahdeen kayfa sidee baa narhanuka rahan kaaga dhignaa abnaa'anaa ciyaalkeenna fa yusabba markaa la caayo axaduhu midkood fa yuqaala la yidhaahdo ruhina hadda ka hor baa waxaa toban caro loo dhigay bi wisqin hal kiintaal oo wisqiini ama laba kiintaal haadaakani caarun ceeb buu nugu yahay calaynaa dusheenna caruurtayadii aan dhallay inaannu ku nidhaahna timirna siiyo ayaga soo hayso mustaqbalkooda dambe waxay ku keenaysaa carab dhexdeeda in la yidhahdo hebel kii hadda ka hor daynta aabbihi uu qaatay loo haysan jiray asaga maaha marka carruurtu niyahow ma ogelin walaakinaa anagu narhanuka waxaan rahan kaaga dhigaynaa maxaa ka dambeeya halkaa allamata weeye allamata alummatana maaha alamatana maaha waxaan rahan kaaga dhigaynaa allamata hubka allama waa hubka qaala sufyaan wuxuu yidhi yacnii wuxuu ula jeedaa asilaaxa soo ma jeedid allama waa hubka marka hubkayagaan kuu dhiibaynaa fawaacadaahu way la ballameen hu asagii an yaatiyahu inuu u yimaado fa jaa'ahu wuu u yimid laylan hameen walxaal macahu muxamed ibnu maslame la jirankiisa uu yahay abuu naailata ninka abuu naaila loo yaqaano magaciisana silkaan baa loo yaqaanaa waa nin saxaabi ah wa huwa abuu naa'iluhu akhuu kacabin kacab walaalkii weeye min alradaacati xagga nuugmada ayuu kula walaaloobay fa dacaahum ayagiibuu u yeedhay ilaalxisni meel dhufaysa oo kayn ah fa nasala wuu soo degay ilayhim ayaga meeshaasuu deganaayo gurigiisiibuu ka soo baxo ayagiibuu soo aaday fa qaalat waxay tidhi lahu asagay waxaa ku tidhi imra'atuhu xaaskiisii ayna xaggeebaad takhruju u baxaysaa haadihi tanaa saacata ee saacadda ah war wakhtigan hameenbarkii ah kacab bnu ashraf oo xaggee u socotaa fa qaala wuxuu yidhi kacab innamaa huwa waxa ii yeeray asagu waxaa un weeye muxamed ibnu maslamata iyo wa akhii walaalkay abuunaa'ilata ahaa abuunaa'ila waxay ku walaaloobeen waa nuugmo kanna abti u yahaa la sheegaayo riwaayaadka qaar baa waxay sheegayaan walaashii baaba dhashay waa abtigi riwaayaadka qaarna waxay sheegayaan maya asna walaalkiibu ahayo xagga nuugmada ah labadaa nin baa ii yimid buu yidhi wa qaala hayru camrin camar cidaan ahayn baa waxay yidhahdeen oo ruwaadda xadiidka ka mid ah qaalat waxay tidhi xaaskiisii asmacu waxaan maqlayaa sawtan cod kaannahu asaga aad moodid yaqturu inay ka soo tifqayaan minhu xaggiisa addamu dhiig walla codka aan maanta maqlay bay tidhi oo kuu yeeraya codkaas waxaad moodaa cod dhiig xambaarsan oo dhiig ka tifqayo qaala wuxuu yidhi innamaa huwa asagu akhii walaalkay weeye muxamed ibnu maslamata soo ma jeedi inuu walaal u yahay waa walaalkay muxamed ibnu maslama iyo wa radiicii kii naaska ila nugay abuu naa'ilata ahaa labada ninba waa walaalahay buu shaki kama qabo ilaahay baan ku dhaartay riwaayadka qaar baa waxay sheegeen inuu yidhi ilaahay baan ku dhaartay anoo hurdo xataa hadduu ii yimaado inuusan ii quurin hurdada inuu iga toosiye jacaylku ii qaba marka mushkilo ma leh taasi waa qodoba ragga waan isku fiicannaha talabaad labaad ina alkariima ruuxa wanaagsan low duciya hadii loogu yeero ilaa tacnatin durid <coughs> bileylin hameen la duro la ajaaba wuu iska ajiibayaa nin wanaagsan baan aho geesiyaho boqor aho gob ah xataa wax dilkiisa sababaya haddii loogu yeerana uu iska aqbala ninka wanaagsan qaala wuxuu yidhi wayadkhulu waxaa soo gelayay muxamed ibnu maslama wuxuu soo geliyey wayudkhilu wuu soo geliyey muxamed ibnu maslamata macahu la jirankii rajulayni laba nin muxamed ibnu maslama laba nin buu soo kaxaysay riwaayaadka qaar baa waxay sheegaan rag badan oo ilaa toddoba nin gaarayo saxaabaahu wataye laakiin camaliyada raggii rasmiga u fuliyay raggaanay ahaayeen qiila la sufyaan baa waxaa lagu yidhi sufyaan samaahu miyuu magacaabay camrun camarka xadiidkan ruwaaddiisa ka mida miyuu magacaabay qaala wuxuu yidhi samaa bacdahum qaarkood buu magacaabay qaala camrun camar baa wuxuu yidhi jaa-a waxaa yimid macahu muxamed ibnu maslama la jirankiisa birajulayni laba nin buu la yimi wa qaala hayru camrin camar cidaan ahaydna waxay yidhaahdeen abuu cabsin ibnu jabrin kow walxaaris ibnu aws saddex wa cabaad ibnu bashirin afar afartaa nin iyo waxaad ku dartaa moxamed ibnu maslama shan iyo ninkii la odhan jiray abunaa'ila lix intaasoo nin bay ahay oo wada saxaabo qaala camru wuxuu yidhi jaa'a waxa yimid macahu la jirankiisu wuxuu la yimid birajulayni laba nin fa qaala moxamed ibnu maslama wuxuu yidhi idaa maa jaa'a markuu yimaada ninkan yuhuudiga ahoo kacabnu ashraf ah fa innii anugu qaa'ilun mid qabanayaan ah waa idlaaqu lqowli cala alficli qaa'ilun waa qabasho ee maanta qaa'ilun mid odhanayaan ama ma ah bishacrihi tintiisa fa ashumuhu markaasaan tinta ka bi intaan madaxa qabto baan madaxa ka ursanaya fa idaa goortii ra'aytumuunii aadi aragtaan istamkantu inaan makansadayoo hantay min ra'sihi madaxiisoo si fiican aan u qabtay fa duunakum qabta oo fadribuuhu garaacbi xoogaabaan inta maaweeliyo oo madaxa iyo ursiya ku idhaahdo markaan madaxa si fiican aad ogaataa inuu gacanta igu galay warkaasi ka faa'iidaysta wa qaala maratan marra wuxuu yidhi uma ashumukum waan idin ursin marka hore waan ursan markaasaan odhanaya madaxaagu udgoona haddana waan ku celin markaasaan idinkana idin ursinaya waxaan leeyahy baraafuunkan kaasoo ka kama haya dee waad ogtaha meeshaan ka nimid iyo dhibkana haystee bal saaxiib saaxiibadayna ayagana ursi waan idin ursiinayaa buu yidhi fa nasala wuu u soo degay ilayhim ayagii dhufaystii uu deganaa iyo meeshuubu ka soo baxay mutawashixan xaaluu yahay mid jeeni qaarsan seeftiisii wal xaal huwa asagu yanfaxu uu soo carfayo minhu xaggiisa waxaa ka soo carfayay riixu tiibi udgoonka iyo barafuunka iyo waxa uu marsaday catarka udgoonkiisiibaa ka soo kankamaya aroosna wuu ahaa fa qaala muxamed ibnu waslamaa wuxuu yidhi maa ra'aytu ma arag kal yowmi maanta oo kaleeta riixan caraf ay adyaba ee ka wanaagsan weligay maanta udgoonka kaa soo kankamaya asagoo kale ma arag wa qaala kayru camrin camar cidaan ahayn baa waxay yidhahdeen waa camar ibnu diinaar oo ruwaadda xadiidka ka midee eh. qaala wuxuu yidhi ninkii gaalka ahaa cindii agtayda waxaa ku sugan actaru nisaa'i alcarabi carab haweenkee haweenkooda tii ugu baraafuun badnayd oo ugu gaarisanayd ayaan qabaa buu yidhi wa akmalulcarabi carabna ugu dhammayska tirnayd gabar gabar ka tagtay oo dumar oo dhan meel ku reebtay oo carab ugu baraafuun iyo udgoon badan ayaan ka soo agtoosay oo qabaa marka ha yaabin haddaad igu aragtaan baraafuun iyo wax iga soo kakamaya qaala camru wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi maxamed ibnu maslama ata'danu ma ii fasaxaysaa lii aniga an ashumma inaan dhunkado ra'saka madaxaaga qaala wuxuu yidhi nacam haa waxaan kuu fasaxayaa dhunko oo urso fashamahu wuu uriye uma ashama wuxuu ursiiyey asxaabahu asxaabtii war asxaabtayna waa u baahan yihiin ha ursadeen ayaguna ha ursadeen bi uma qaala wuxuu yidhi ata'danuu lii haddana ma ii fasaxaysaa meesha barwaaqa ka soo kankamaysee qaala wuxuu yidhi nacam haa falammaa goortii istamkana uu hubsaday minhu xaggiisa uu makansaday qaala wuxuu yidhi timihii buu hayaa duunakum qabta war ninka qabta biyukhuduuhu faqataluuhu way dileen kow kaga siiyeen waa hameennimo uma atow way u yimaadeen annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama fa akhbaruuhu waxay u sheegeen sidii ay u dileen ayay uga warbixiyeen iyo inay soo dileen xadiidkan alimaamu nawowi calayhi raxmatullaahi markuu ka hadlayay muslim muslim iyo bukhaari baa xadiidkan wariyay saxiixaynku ku yaallaa baa imaamu nawowi wuxuu leeyahay culummada muslimiintu waxay ku itifaaqeen oo isku waafaqsan yihiin inay bannaan tahay gaalka muxaaribka ah oo dagaalku kaala dhaxeeyo in la dhagro oo la khidaaco inay bannaan tahay si allaala siday kugu suurtoobi kartaadna ku dhagraysaa gaalka shardigu waxaa weeyaan buu yidhi gaalkaasi gaal la dhexeeya waa inuusan ahayn ama ammaan iyo nabadgelyo wadankaaga ku joogay mar hadduu gaalku ammaan waddankaaga ku joogo ma dhagri kartid haddii heshiis iyo nabadgelya kaala dhaxaysana ma dhagri kartid labadaa midna haddaysan jirin oo muxaarib yahay dagaal idinkala dhexeeyo waa la shir qooli karaayo waa la dili karaayo wax mushkilaa ma leh taasi waa qodo waxaa kaloo nebigeenna ka sugan sala allahu calayhi wasalama inay bannaan tahay ashyaada qaybo ka mida been in lagu sheego waxaa ka mid ahaa alxarbu dagaalka ereyaashay adeegsanayaan marka xataa haddii la yidhaahdo nebi moxamed baana dhibayi waxyaalahay sheegayaan been hadday tahay sariixo culammada qaar bay ku fasireen way bannaan tahay dagaalka dhexdiisa arrinka in la adeegsado xadiidku wuxuuna tusinayaa marka dadka noocaasoo dagaalku in laga dhexeeyo shirqoolka iyo waxa weeyaan in loo dhuuntoo la dilaa inay bannaan tahay kow dagaalka dhexdiisa khudcada iyo beentuba inay ku bannaan tahay walidaalika bukhaari u baabaysaa fii saxiixii alkadibu fi lxarbi iyo alfatku cala alacdaa iyo cadowga waxaa weeyaan in fadki lagu sameeyo meelaysan ka filan inta looga yimaado la dilo haddii dagaal kala dhexeeyo mushriga noocaan oo kaleeta ah in la dili karo walow dacwo khaas oo asaga gaartaybayaysan jirin mar hadday dacwada caamka ahi faaftay xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey kalaamka noocaan oo kaleeta ho sarbeebta ah maslaxada dagaalkuna ay keenayso isticmaalkiisa inay bannaan tahay arrinkaasoo kaleeto xadiidku wuxuu kaloo ina tusinayaa ninkani xaaska uu qabay xaas aad u caqli iyo garaadheer inay ahayd wayna dareentay codka yeelayaa cod shar la socda inuu yahay oo marka odaygaan loo fiiriyo odaygeeda ah xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey hubka in laga iibiyo gaalada inay bannaan tahay xaggana rahan iyo wadeecaiyo wax loo dhigi karo laakiin shardigu waxaa weeye gaalkaasu waa in hubkaas aamin laga yahay inuusan adiga kuu soo adeegsanaynin walidaalika nebigeenna nebi moxamed sal alla alayh wasalama markuu dhimanayey hubkiisii qayb ka mida waxaa rahan uga hayay nin yahuudi oo gaal ah markii dambeetana rahantii loo hayay ayuu u soo qaaday abubakar xoolihiina wuu bixiyey asagaana hubkii ka soo qaaday cambuurbireed buu ahaa sababtoo ah hubka qaybna waa lagu dagaalamayo waa la ridaa qaybna waa difaaco waa camburbireedoo waa la gashanayaa oo rasaasta iyo hubka kugu soo dhacayu kaa difaacayaa qaybtii labaad oo ahayd difaaca buu nebi moxamed rahan u dhigay sal alla alih wasalam kuwaanina waa kuwaanoo hubkoodii ayay rahan u dhigeen oo su-aasha isweydiinta laha waxay taha hadduuba nin muxaariba yahay nebi moxamedna af iyo adinba kala dagaalamayay sideebay ugu aamineen hubkooda leanna yuhuudigaas nebigu uu wax ka rahansaday nin iska caadiyaho meesha iska degan buu ahay dhib hadda gooniyana aan laga sheegin culimmadu waxay leeyihiin sirtii ay u dhigeen oo ay sireen ayaa waxay keentay inay ku aaminaan hawshan ayaga ah erayaal u daadiyeen ay markaa ku cabirahayaan nebiga xaggiisa asagu suu u fahmay inay dhib ka tirsanayaan sadaqo weydiistay dhib uu waxaweyaan u keenay asaguna hawshiibuu isla kala dhigtay marka way islahayeen marka dhibkaaga midda kale hadday hubka u diidi lahayaan shakibuu qaadi lahaa war nimankaa naagahoodii kuu diiday oo caruurtoodii kuu diiday oo hubkooda inay rahan u dhigaan kuu diiday niman khayr la socda maaha inuu yidhahdoo oh, shakiya maysan diidanayn inay soo dhowaystaan bay rabeen saasaana keenta su-aasha meesha taalbaa waxaa weeye ninkan sida ka muuqata nimanka wuu aaminay wuxuu leeyahay waa walaalkii moxamed ibnu salamo waa ninkanoo naaska ila nuugay war ninkan maskiinnimadu ka muuqato oo lay hurdada iga kicin maayaan oo hameenbarkii guriga uga soo degaya oo xaaskiisoo dareen qaaday waxa weeyaan ka dhaqaajiyey ninka noocaasa miyaysan meesha ka muuqan nimankaana ninka inay khayaaneen culimmadu waxay leeyiin maya nebi moxamed baa horay ballan ula galay inuusan diinta islaamka dhibin ousan nebiga caayin ousan cadow usoo kaashan kulli ballankuu ka baxa wax marka ammaan iyo ballan iyo cahdi oo ilaahay agtiisii rasuulka u yaalay midna muusan jirin inay siraanna xaq bay lahaayeen inay siraanna xaq bay u lahaayeen alqisaةu taasicatu wahalaaثuun culimmadu waxay isweydiiyaan haddii la yidhaahdo warkaan been weeyaan saxaabadu ay ku dhawaaqeen nebigu waana dhibay sadaquuna weydiistay iyo waxyaalaha la midka ah shaygaani waa gaalnimo nebi moxamed in wax laga sheegee ma gaalnimo ayaa loo sheegi karaa arrimahan oo kaleeto waa masale aad culimmadu ay u kala aragduwan yihin oo qoloba meel ku dhufteen alqisatu taasicatu wahalaaثuun qisada soddon iyo sagaalaad cabdulaahi bnu catiikin waa saxaabi loo yaqaana cabdulaahi bnu catiik iyo wa qatluhu dilidiisa asaguna abaa raafici ninka abuu raafic loo yaqaano uu dilay alyahuudiya ee yahuudiga ah alimaamu zuhri wuxuu leeyahaa ninkan dambeetoo yahuudigaah abuu raafica ah, dilkiisu wuxuu ka dembeeye kan hadda aan soo dhaafnay oo kacab bnu ashraf waa laba yahuud labadaba nebigaa yidhi ha la soo dila sal alla alih wasalam nebigii markay dhibeen diinta kanna waxaa loo diray moxamed ibnu maslama ciidanka hogaaminayey kanna cabdulaahi ibnu catiiq waxaa cajiib ah kan labaad dilkiisa moxamed ibnu maslamana waa ka qayb kii horena wuu ku jiray jira canilbaraa ibni caazib waxaa laga wariyay qaala wuxuu yidhi bacaa wuu diray rasuulullaahi rasuulkii ala sala allahu calayhi wasalama ilaa abi raaficin abi raafic dhankiisa alyahuudiya ee yahuudiga ahaa rijaalan rag oo min al ansaari ansaar ka tirsan labada qabiiloo ansaaray ka koobnaayeen oo ahaa aws iyo khasraj nebi moxamed oo maka joogay ballan waxay ku qaadeen inay nebiga difaacayaan sal alih wasalam intuusan sooba hijroonba waxay aada ugu tartami jireen marka nebi moxamed inay wanaag u taraan qola hadday wax wanaaga nabiga u samayso kuwa kalena waxay odhan jiraan annaguna wanaag kaa kasii fiican baan u samaynaynaa aad bay khayrka ugu baratami jireen fa amara wuxuu amiir uga dhigay calayhim dushooda cabdallaahi bna catiikin saxaabiga cabdullaahi bna catiik loo yaqaan ayuu amiir uga dhigay wa kaana abuu raaficin ninkaa abuu raafic loo yaqaana wuxuu ahaa yu mid dhiba rasuulallaahi rasuulkii ala sala allahu calayh wasalam rasuulku dhibi jire wa yuciinu dadkana waa ugu soo kaalmayn jiray calayhi calaa adiyatihi dhibkiisa nin kasta oo nebi moxamed dhibayana kaalmo iyo garab buu ugu noqon jiro oo maciisuu noqon jiray wa kaana wuxuuna ahaa fii xisnin dhufays mid ku sugan oo lahu asaga u sugnaaday biardi alxijaazi dhulka xijaaz ayuu meel weyn oo dhufays iyo xarun qalcada ku lahaa falamaa goortii danow ay u soo dhawaadeen minhu xaggiisa wal xaal qad qarabat ay dhacday ashamsu qoraxdu oo waraaxa ay soo caraabiyeen annaasu dadku bisarxihim xoolahoodii assarxu waa assaa'ima xoolaha foofaa loo yaqaan ari iyo geel iyo lo kuu dooni ha noqdo asarxu waa asaaim waa xoolaha dareeroo la foofiyo lasoo xareey haddana xoolahoodiina ay soo caraabiyeen fa qaala cabdulaahi cabdulaahi ibnu catiik baa wuxuu ku yidhi liasxaabihi raggii la socday waxaa ka mid aynu nir moxamed ibnu maslama waxaa sidoo kale ka mid ahaa ninkii cabdulaahi ibnu unays aljuhani oo ninka curano kusoo dili jiray soo garan maysaan iyo carafaat kiina ciidankan uu ka mid yahay qolyihii buu la hadlay uu madaxda u ahayo wuxuu yidhi ijlisuu fariista makaanakum meeshiinaan fa innii anugu mundaliqun mid tegayaan ah, wa mutalatifun mid waxa weeyaan u dhuundhuumanayaan ahay lil wash washmaanka iyo waardiyaha lacallii waxaa laga yaabaa an adkhula inaan gurigaas galo fa aqbala wuu soo qaabilo wuu soo dhaqaajiyey cabdulaahi xataa danaa ilaa uu ku soo dhowaaday min albaabi albaabkii uma taqannaca wuxuu isku duuduubay bihawbihi maradiisa maraduu madaxa ku datay ka-annahu waaba isagoo yaqdii gudanayaa xaajatan dan inaan la garan buu rabaa waana la isyaqaanaa wadankuna waa isla ardulxijaaz nin la garanayo dilaayun ahaa inaan la garan buu rabaa marka madaxu maro ku roti wuxuuna iska dhigaa ninkaadi meel u fadhiya waqad dakhala way galeen annaasu dadkii meeshu meel isteed camal ay ahayd albaab weyn oo laga gala leh albaabkuway dadku ku xaloodeen marka waa la dheelmado fahatafa waxaa u dhawaaqay bihi cabdulaahigii saxaabiga ahaa albawaabu ninkii waardiyaha ahaa wuxuuna yidhi yaa cabdallaahi haddabaaba la garta ninkii soo maaha cabdulaahigan cabdulaahi bnu catiik uma jeedee carabta dhaqan waxay idhahdeen qofkaysan aqoon yaa cabdulahi bay ku yidhan addoon allow ma la fahmo ee ha u qaadan in ninkii inta la gartay hawshiisii fashilantay cabdulaahiyo waa kuu jeedaa laga wado yaa cabdallaahi addoonkii allow in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya an tadkhula inaad soo xarootoo soo geshid fadkhul soo gal fa innii anugu uriiddu waxaan doonayaa an uqliqa inaan xidho albaaba albaabka fa dakhaltu waan soo galaybi waa siduu rabay fa kamantu waan dhuuntaybi ay ikhtaba'tu waan dhuuntaybi waa isqariyey falammaa dakhala markay soo galeen annaasu dadkii aqlaqa waardiyihii wuxuu xiray albaaba buu xidha uma callaqa wuxuu suray alaqaaliiqa ayilmafaatiixa furayaashiibuu wuxuu suray calaa watadin meel musbaar meel u taagnaa ayuu ku sura watad waa meelaha masaabiirtii la surto soo mid arag dhakawyada meel wax ka soo taagnaayeenoo musbaar iyo wax uga taagnaayeen ayuu furayaashii surtay qaala wuxuu yidhi cabdulaahi faqumtu waxaan u istaagay ila aqaaliidi furayaashii uu meesha surtay fa akhadtuhaa waan qatib wax allaala wuxuu waardiyuhu fura haystoo dhan gacantan ku dhiga fa fataxtu waxaan furay bi albaaba albaabkii wa kaana abuu raaficin abuu raafic wuxuu ahaa yusmaru mid la caweeyo cindahu agtiisa waa lagu saamalayli jira nin boqor boqorahoo dee dhufays weyn lahu ahay oo dhaqaalana haysta marka agtiisa aad loogu hasaawi jiro o loogu sheekaysan jiray wa kaana wuxuu ahaa fii calaaliya qol mid ku sugan oo lahu asagu u sugnaaday alcalaaliya waa algurfa waa qol qol weyn oo uu ku fariisan jiray wey seexan jiray falammaa goortii dahaba ay tageen canhu xaggiisa ahlu samarihi dadkii la caweynayey sacadtu waan u koray ilayhi xaggiisa qolkii weynaad uu ku jiro calaaliyadaha fa jacaltu waxaan bilaaba kullamaa mar kastoo fataxtu aan furaa baaban albaab aqlaqtu waan isku soo xiraya calayhi dushayda min daakhilin hoos gurigo dhan wada albaab iyo fure marka albaabkan fura hoos baan ka xirtaa waxaan rabaabiy hadday ciidan iyo wax kor iga yimaadaan ninka anoo meel saare maaha inaan si kale lagu imaan bi albaabka waan furin hoos baan ka xiran waa sii socon qultu waxaan idhi isagii baa isla hadlaya inna alqowma dadkii nadiruu deelka waa la kasrinayaa nadiruu ay alimu way ogaadeen bi aniga nadiruu ay nadiruu haday ogaadaan bi aniga lam yakhlasuu isoo soo gudi maayaan ilaya xaggayga xataa aqtulahu ilaa aan ka aniga baa isla hadlo waxaan walla caawa kuwaasu hadday i ogaadaan inaysan sahal igu soo gaarinb ilaa kan aan meel saarab sababtoo ah albaabadii o dhan baa ii xihan bu in alqowma dadkii ogaadaan bi aniga lam yakhlisuu ii soo maayaan ilaya xaggayga xataa aqtulahu ilaa aan ka fantahaytu waan soo gaaray ilayhi asagii baan soo gaaray wax allaala wu haystana kama warqaba geesinimo wax allaala wixii albaabahana waa xihan yahay koronto iyo layr shidanna ma ninkuu ku socdaana waa nin cadowga geesiyo dilaa fa idaa huwa waaba asagoo fii beytin guri ku dhex sugan mudlimin ee mugdi ah wasata ciyaalihi ciyaalkiisa bartankooduna joogaabiyo hareerahii ka xigaan laa adri laakiin ma garanayo aynaa xageebuu ku sugnaaday huwa asagu min albeyti guriga inuu guriga ku jiro un baan xaqiijiyey buy dhan allaala dhanu iga xigana ma aqaan buy fa qultu waxaan idhi bidhi yaa abaa raafic raafic aabbihiisow odayga ad albaabada wuu xirtay oo hurdu isu diyaariyey ninba guriga kuma ogeynba qaala wuxuu yidhi man haadaa waa kuma wuu ogaada marka dhanku ka jiro soo ma ogaan odaygii baa hadlaya aburaafic ah waxa wey aburaafic waa kuma buu yidhi aniga intuusan oran fa ahweytu waan u qasdaybi ay qasadtu naxwa sawti codkiisu meeshuu ka yeehaan u qasdaybi fa adribuhu waan garaacayay buu yidhi darbatan garaacid bisayfi seef adribuhu waa ficil mudaarica ah. macnaha waan garaacay weeye wuxuu mudaaric uga cabiray ayadoo macnuhu macno maadi yahay waan si fiican baa ugu dhuftay bu laakiin walxal ana anigu dahishu aan wareersanahay dahish ma sugay kaga dhuftay ma meel halisaha ma fakaday ninkii mugdi weeye gurigu waa wareersanahay bu famaa anaytu ma tarin bu shayan waxba maana soo kordhin bu famaa anaytu hayan wuxuu la jeedaa ay lam aqtulhu wasaaxa odaygii laakiin waa qayliibi af labadibu yeera aad bu u qayliibi odaygii fa kharajtu waan baxay min albeyti gurigan ka bax waxaa laga yaaba inay tira war xageebu aada muxuu u bax waa khabiir caskari fa amkutu waan soo nagaaday buy hayra baciidin meelaan ka dheerayn baan u fariistay bu waa shanqar dhegaysanhaya waxbuu xoodaaminhaya ninkii ma dhaawacbaa uma dakhaltu haddana waan usoo gelay ilayhi asagii markaan dambe uu soo galay codkii marka hore yaa abaa raaficu lah iska bedelay cod yaryaroo kaleu samaysta oo nooc kale ah fa waxaan idhi buu yidhi maa haadaa kanu muxuu yahaa assawtu ee codka ah yaa abaa raafic abuu raafic codka hadday taan maqlaya muxuu ahaa codkii hore uu ku dhawaaqana uu iska bedela nooc kaleu ka dhigta codkiisaas xadiidka cabdullahi bnu unays baa wuxuu ahaa fa imra'atuhu ya abaa raafic haadaa sawtu cabdullaahi bni catiik abuu raaficu ninka kula hadlayo n codkiisa maqlayo wallahi wa cabdullahi bnu catiik bay ninka dhawaaqo abu raaficba ku haya waa asagii markaasuu yidhi hakilatka umuki na naga tag hoyadaa kaa gablantae eh. na naga teg bu ayna cabdullahi bnu catiiq xaggee buu joogaabe maxaa keenay qalcadan bi cabdullahi bnu catiiq na naga teg bu tii horena maxay ku tiri kacab bnu ashraf codkaas waxaan ka dareemayaa inuu cod dhiig wata tahay ido soo maaha dumarka marka qayb khubaro ah aad u caqli badan baa jiro ragga laga yaaba xataa inay ka garaaroon yihiin faqaala wuxuu yidhi liummika hooyadaa waxaa u sugnaaday alweylu halaage war hooyadaa dhimato inkaariha ku dhacdee inna rajula nin oo fil filbeyti guriga ku dhex sugan ayaa darabani igaraacay qablu hadda ka hor bisayfi seef isaga laftirkiisa u warramaya soomaalida waxay yidhaha ilaa nina warqabina cadaabi laftirkiisi ninkii dilay oo baadigoobayo haddana seef la dabtaagan buu u yeerayaa wuxuu la hadlaya wuxuu leeyahay war hooyadaa inkaariha ku dhacdee nin guriga ku dhex jiraa seef igu dhuftay hadda ka hor qaala wuxuu yidhi cabdulaahi bnu catiiq fa adribuhu waan garaacayay darbatan garaacid garaaciddaasoo adkantuhu aan sugaybu markii hore wuxuu yidhi fama aqnaytu shay-an sooma ahayn hadda waa sugaybu laakiin weli walam aqtulhu ma dilin bi waa dhaawac liitee ma dhibibtirin uma wadactu waan dhigay dabbata sayfi seefta dhinaceeda fii batnihi calooshiisa ayaan dhigay buu yidhi xataa ahada ilaa uu qabtoo ka baxay bi fii dahrihi dhabarkiisabi halkaa calooshahan seefta inta ka geliyan isku xambaarayb markaasaa seefta waxay ka baxdayba dhabarkiisa fa caraftu waxaan ogaaday bi annii anigu qataltuhu inaan dilay waa keligii ciidankiisi meeye galabta maqarku y sii caaw dhan waa la caweynayo waa la kala tuhaynbarki wuxuu waaa samaynayo fa waxaan bilaabay furayaashii gurigan asaga wato meesha waardiye ah fa waxaan bilaabay aftaxu inaan furayo alabwaaba albaabadii baaban baaban albaab albaab inaan u furayo albaab albaab buu u furaya xata intahaytu ilaa aan soo gaaray ilaa darajatin jaranjar oo lahu albaabka u sugnaatay fa wadactu waan dhigay rijlii lugtayda wal xaal ana anuguna araa aan u malaynayo annii anigu qad intahaytu inaan soo gaaray ila ilaalardi dhulka markii aan derbiga ka soo deganayay san jaranjartiisa usoo raacayay mugdina way ahayd ba waxaan isiri dhulkii waa gartay markaasaan dhulka isku soo daayay show dhulkii waa iga fog yahay fa waqacat fa waqactu waxaan ku dhacay buu yidhi fii leylatin hameen muqamaratin ee dayax ah ayaan soo dhacay buu fankasarat waxaa jabtay saaqii dhudhunkii baa iga jabay buu ka jaba fa casabtuhaa waxaan ku duuduubay buu yidhi bicimaamatin cimaamad annaga waxaa laga yaaba bartaasaan isdhiibi lahayn laakiin asagu lugtiibuu cimaamad ku duuduubtay waana jaban yahay uma ndalaqtu waan tegay anoo dhutinaya xataa jalastu ilaa aan fadhiistay bi cala albaabi albaabkii uu markii horeba hawsha ka bilaabay ayaan fadhiistay fa qultu waxaan idhi bi asagii baa isla hadlaya laa akhruju ma baxayo layla caaway xataa aclama ilaa aan ka ogaado ka yaqiiniyo aqataltuhu ninkii ma dila weli cilbu qabaa leanna wuxuu mugdi ahay walle ilaa aan ka yaqiiniya ninkaasu inuu dhintay inaana baxayn bu falamaa goortii saaxa uu qayliyey addiiku digaagu digaagu goormuu qayliya hameenkii salaadda subax markay tahay soo maa qaama waxaa istaagabiyo annaaci kii khabar geeraarinayey cala suuri darbiga dushiisa ayuu istaagay buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi ancaa abaa raaficun abaa raaficin raafic aabbihii ayaan ka khabar geeraarinayaa taajira ahli lxijaazi reer xijaas ninkoodii ganacsigooda iyo booskooda ahaa asmaci baa wuxuu leeyahay carabtu waxay oran jireen qofku markuu dhinto weliba qof weyn oo bulshada dhexdeeda magac kale uu yahay bay waxay odhan jireen naca fulaanun waa lala qaydhin jiray hebel wuu dhintay hebel wuu dhintay marka subxi baan qayladaa maqlaybi waan ogaadaybi ninkaasu inuu dhintay fandalaqtu waan tegay ilaa asxaabii asxaabtaydi baan u tegaybi goormuu ka soo tegey shalagala maqribkiibu ka soo tegey ayagii baan u tegey fandalaqtu waan tegey ilaa asxaabii asxaabtaydii xaggooda ayaan aaday faqultu waxaan ku idhi annajaa'a ay asricu najaa orey degdego inarajiya war inarajiya waana jaban yihi cumaamadda lugta ugu duubanta faqad qatala wuu dilay allaahu allah abaa raaficin abaa raafic ayuu dilay ilahi baa abuu raafic dilay asagoo soo dilay buusan haddana awooddiisa ku kadsoomine ilaahi baa dilay buu le lianna xaqiiqatan waxaa hawshaan fudeeya waa allah cabdullaahi bnu unays xadiidkiisaa waxaa ku soo arooray siday u soconayeen markay ninkii dileen oo ay carareen magaalada khaybar iyo meeshay ka yimaadeen dhexdoodana ninkan uu deganaa waxay samayn jireen maalinkiina waa dhuuman jireen habeenkiina waa guurayn jireen saasay kusoo cararayeen marka ku socdeen mar walbeetana waxay samaysteen nin ragga ka dambeeyo oo markii dareen iyo uu qaado is yidhaahda cid baa kaa dambayso uu dareen qaado marada u taago u lalmiya oo yidhahdo rancarajiya saan sidii ugu soconay buu wuxuu yidhi markii dambeetaa nowbadaydii baa timid bi tookadayda waxa la yidhi cbdulahi bnu catiigow adigu markaan gadaal naga istaaga annaga cabaar sii soconayna soo fiiriyo cid naga fiiri xoogaa yar markaan daba socdaan waxaan sameeyeybi maradaan u taagaybi saasaan marada ulal markaasaa la cararay waa la yaacay waa la yaacay sidii loo ordaya orodkii madiina lagu gala madiino orodkii markaan ku gallay bay su-aal i weydiiyeen raggii waxay yidhaha maadaa ra'ayta waa adigii marada noo taagaa maxaad aragta markaasaan waxaan ihi maa ra'aytu shay-an wax ilaahay abuurtoon arka lama arko oo maxaad noo didisoo marada noogu taagto maanta dhan noo goysaa layihi markaasuu yidhaha khashiitu an takuunuu acyaytum fa axbabtu wuxuu yidhi waxaan ka cabsaday inaad daajaan waxaan marka jeclaystay buu yidhi an yaxmilakum ulfazac argagax intuu idinku dhacabiyo cagaha inaad wax ka daydaan oo olad ku gashaan iyo waddankiinniibi ee cid ilaahay abuurto arkay lama arkayo bilaash baa marada idinku taagaybi marka nin buu ahaa fantahaytu waan soo gaaray ila nebiyi nebigaan soo gaaray bi sala alayhi calayhi wasalam fa xadadtuhu waan u sheegayoo waxaan idhi nebi maxamedow ninkii waan soo dilay faqaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ubsud kala bixi rijlaka lugtaadaan jaban oo cimaamaddu kugu duuban tahay ba lugta kala bixi fa basadtu waan kala bixiyey bi rijli lugtayda fa masaxahaa nebi moxamed baa masaxoo gacantiisii barakaysnayd mariyey sala allahu calayhi wasalam fa ka'annahaa waaba iyadoo lam ashtaki ana ka xanuunsan haa ayada qatu weligay in xidid xanuun iga qabtay ma moodidbi maxaa ku dhacay ilaahay baa daaweyey subxaana wa tacaala waidaa maridtu fahuwa yashfi nebi muxamedna ilaahay sabab uga dhigo gacantiisii barakaysnayd buu mariya sala allahu caleyhi wasalam xadiidku wuxuu inoo faa'iideynayaa ruuxa gaalka ah oo ay diinta ilaahay gaartay kabacdina ka madax adeygoo ka santaagay intaa keliyana aan ku gaabsane ummaddii islaamka ahayd iyo diinteediiba dhibaato u soo jiidayo dhibaato ku wada oo la dagaalamaya ruuxa in la dilo oo weliba si qarsoodiya ikhtiyaar loo dila inay bannaan tahay wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyey nebi moxamed dhibkiisa dadka isu kaalmaysta oo ka qayb qaata qowlan iyo ficlanba ayagana xukumkooda horeyna waa uga soo hadlo dhiigooda wuu bannaan yahay xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey dadka ahlu xarbiga ah oo muslimiinta dagaalka kula jiro gaalada ah in la baarbaaro oo cid arrinkooda iyo xogtooda soo ogaata loo diro tajasus lagu sameeyo inay bannaan tahay sida nebi moxamed raggan ugu diray sal alla alayh wasalam wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa dad yar oo muslimiinihi inay dhici karto oo bannaan tahay inay u babac dhigaan meel aad u halis badan oo gaalo ka badani ay joogto nimankaani dhowr nin bay ahaayeen xarun dhan oo niman gaalaha ay degan yihiin oo weliba gaalo madaxyo weynu ay degan yihiinna waa u babac dhigayaan iyo halista noocaasi way bannaantaha arrinkaasi wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaa qaraa-inta iyo adilada kuu muuqataa in wax badan mararka qaarkood ay dhici karta in lagu saleeyo sababtu waxa weeye wuxuu leeyahay cabdulaahi ibnu catiik ninkii waan dilay inuu dilay wuxuu ku maleeyey seeftan caloosha ka geliyoo dhabarkan ka saaray waagu markuu baryana waxaan maqlay buu yidhi anca abaa raafic somaynaan soo marin labadaasuu inta isku duuduubo wuxuu kala soo baxay inuusan ninkaasu noolayna uu dhintay amaaraadka noocaasoo kalea marka in wax lagu salayn karo ayana xadiidku inoo faa'iideeyey waxaa ka mid ah codkiisii abuu raafic buu yidhi markaasuu man haadaa dhanku ka jiruu ogaada marka waa ku dhufta haddana wuu soo noqday waryaa guriga ka dhex qayliyey war hooyadaa inkaar ku dhacday ninbaa hadayta nabar igu dhuftay haddana waa sii aaday marka waa daliil uu wax ku salaynayo waxna ku xukumayo taana xadiidku inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa fadliga uu saxaabigaani leeyahay maadaamuu u gargaaray nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam xaruun uu ninkaasu ku hayeyna uu ka fujiyey inuu yahay nin wanaagsan oo muhim ay tahay in la barto taariikhdiisa oo la jeclaado wuxuu dhibkaa u maraya waa difaaca nebi moxamed sal alla alayhi wasalam ninka noocaasoo kale iyo saxaabadii nebi moxamed oo noocaas ahayd baa qolyo lagu intixaamo mar walbay tay wax ka sheegayaan war maxay idinka galabsadee war ilaahay baa raalli ka noqday oo ayagaa raalli noqday oo diinta ilaahay bay u nusreeyeen oo dhibkan iyo rafaadkaanay u soo mareene adoon caantayn qaban oo wax ummadda islaamka aad ugu taalla aan la arag inay saxaabadii nebi maxamed meel kaa geli waayaan ayaan darra kuu soo korortay weeyaan haddii qofku usaa sameeyo marka waa in laga digtoonaado xaqoodana la ilaaliyo lana barto siiradooda iyo dhaqankooda wallahu aclam sala allah calaa nabiyina mxamedin waalih